alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alih wصaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacala raxmata waasica waana dersigeennii shan iyo labaatanaad wuxuu ka bilaabmanayaa xadiiska afar boqol sagaashan iyo saddex qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadasana cabdullaahi bnu muxamed abu bakr bn abi shayba qaala xadasana cabdulmalik ibn camr abu caamir alcaqadi qaala xadasana suhayr bnu muxamed can muxamed bni camr bni xalxala can caطaaءi bni yasaari can abi saciidin alkhudri waabi hurayrata can اnabiy sala اllahu alayh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa yusiibu almuslima ruuxa muslimka ma asiibo min nasabin daal yacnii ma asiibo iyo walaa wasabin jiro iyo cudur kuma dhaco ma asiibo walaa hamin hami iyo shay murgiya yacni markaa kuma dhaco iyo walaa xasanin tiiraanyo iyo walaa adan dhib walaa qamin muruga kuma dhacdo xata shawkatu ilaa qodaxdii yushaakuhaa lagu mudayna ilaa kafara allahu biha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga dhaafaa kaga asturaa min khadaayaahu gefafkiisa wuxuu nebigeennu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inoo tilmaamayaa ruuxa muslimka ah. wax kasto ku dhaca oo noloshiisa soo food saara oo xaaladihiisii wax ka bedela ama caafimaadkiisii wax ka bedela ama daal ha ahaado ama jiro ha ahaado ama hami iyo welwel ku soo biiray iyo murugo iyo tiiraanyo ha ahaado inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ajar iyo abaal kaga helayo hadduu sabro inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab xata shawkatu ilaa qodaxdii yushaakuhaa yani marka lagu muday lagu qodaxeeyey ilaa kafara allaahu biha ilaahay wuxuu kaga dhaafayaa wuxuu kaga asturayaa min khadaayaahu gefafkiisa xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna kitaabu wasila yacni ayuu ku warinayaa raqamka konton iyo labaad tirmidi fii jaamicihi isaguna wuxuu ku warinayaa raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana abu cawaana wadaxi bn cabdillaahi alyashkuri can cabdilmalik bni cumayri can cabdiraxmaan bni saciid can abiihi cabdiraxmaan ibnu saciid waa ikhtulifa fi ismihi magaciisa laysku khilaafa laakiin waa nin iqa can abiihi saciid ibni wahab أdرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم سمca معاada في xayاaة النبي معاad بن jبل ayuu wax ka maqlay wakhtigii nebigoo nool buu wax ka maqlay qaalo wuxuu idhi kuntu waxaan ahaa maca salmaana salmaan alfarisi la jirkiisaan ahaa wacaada salmaanu salmaan wuxuu booqday mariidan ruux jiranoo fii kindata qabiilada reer kinda ka mid riwaayo kale waxay tidhaahdaa calaa sidiiqin lahu min kinda saaxiibuu leeyahay oo reer kinda ah ayuu booqday falamaa dakhala calayhi markuu u galay qaala wuxuu yidhi abshir bishaarayso ruuxii jirranaa ruuxa booqanaya ee markaa soo siyaartay waxaa la doonayaa inuu wax ka bedelo dareenkiisa iyo damiirkiisa wax ka bedelo inaad cabbaar intaad agtiisa ku sheekaysato oo dadka lagu xanto oo maaheen qofkan jiran in aakhirana la xusuusiyo ilaahayna subxaana wa tacaala caafimaad loo weydiiyo wuxuu nebigu yidhi salawaatu wuxuu saxaabigu abshir bishaarayso maxaa yeelay fa inna marada almu'min ruuxa mu'minka jiradiisa iyo bugtadiisu yajcaluhu allahu alle subxaana wa tacaala wuxuu uga yeelayaa lahu isaga kafaaratan dembidhaaf buu uga yeelaya wa mustactaban canaan buu uga yeelayaa shay lagu canaantay istictaabku waxa weeye waa shayga ruuxa canaanta ee xoogaa boodhka lagaga jafo wa in marida hadduu bukoodo alfaajiru ruuxii faajirka hadduu jirrado kalbaciiri sidii neef geela ayuu la mid yahay oo caqalahu ahluhu ehelkiisa ay xidheen oo jilib xidheen uma arsaluuhu ay sii daayeen falaa yadrii ma oga lima cuqila maxaa loo jilib xidhay sidoo kale ma oga walima ursila maxaa loo sii daayey ruuxa munaafaqa ah ama faajirka ah jiradan iyo caafimaad darradan ku soo darrisay waxay la mid tahay uun noloshiisa uunbay ka mid noqoto ma ku cibro qaadanaya laakiin ruuxa ah jirada iyo caafimaad darrada iyo axwaasha iyo xaaladaha noloshiisa ku soo darriyoo dhan duruus iyo waanay u tahay inuu dhimanayo inuu qabrigelayo inuu camalkiisu halkaa baaqi uu kula noqonayo inuu ilaahay la kulmayo inuu maxkamada caadilka rabbi soo istaagayo duruus bay u tahay farrin laakiin faajirkii wuxuu la mid yahay neefkan la jilib xidhay ee dadkiisi ay dabradeen waxaa loo dabraday ma yaqaana maya haddii dabarkii laga furana haddii ma yaqaano marka faajirka waa sidaasoo kale laakiin ruuxa mu'minka ah haddii caawa qandha ay ku qabato xoogaa jirra ay kugu timaado xisaabaadkaagii baa dib u saxaysaa waxaaleedahay ilaahu caawa haddaad iga kiciso berrito dhaqankaygii waxbaan ka bedeli waan toobad keeni waxaasaan samayn masiirkaagii nololeed baa wax iska beddelaya bukhaari baa yanii adabulmufradka ku warinaya sidaynu aragno xaafidku fatxulbaariga mujaladka tobnaad boqoliyo lixyo toban alimaam almisyi fii tahdiibi alkamaal mujaladka koob iyo tobnaad sagaashan iyo sagaal saxaxahu alalbaaniyu fi ladabi almufrad afar boqol sagaashan iyo saddex qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana xamaad ibnu salma ahbarana cadiy bn cadiy wasiqة can abi slma bn cabdiraxmaan bn cawf الzuhri can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam qaal nabigeenu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa yasaalu اlbalaa'u baladiyo imtixaanku ka suuli maayaan bilmu'mini ruuxa mu'minka in la imtixaamayo iyo wlmu'minati addoonta mu'minada in la imtixaamayo imtixaankaasoo fii jasadihi ruuxa mu'minka jidhkiisa ahaaday iyo wa ahlihi ehelkiisa iyo wa maalihi xoolihiisa ahaaday xataa yalqa allaha casa wajalla ilaa ilaahay uu la kulmo subxaana wa tacaala wamaa calayhi khadii'atun iyadoo dushiisa wax dembiya aanay saarnayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka noogu tilmaamo nagu baray nolosha ruuxa mu'minkao dhan inay imtixaan tahay caafimaad baa lagu siiyey waad ku imtixaaman tahay jiro iyo xanuun baa kuu yimi waad ku imtixaaman tahay xoolaa ilaahay subxaanah wa tacaala ku siiyey waad ku imtixaaman tahay laxaadkaagii iyo xubnahaagii baa ilaahay isu dheeli dheelitiray waad ku imtixaaman tahay axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin alibtilaau walmixanu fii xayaati lmu'min nolosha muminka o dhan waa imtixaan nebigu wuxuu yidhi marka balada iyo imtixaanka ruuxa muminka ama gabadha mu'minada asiibta jidhkeeda iyo ehelkeeda iyo maalkeeda jidhkeedii baa jiran xoolaheedii baa la baabi'in yani ehelkeediibaa yani markaa la geli waxaasoo dhani waxay u tahay dembi bay u tahay buu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa yalqa allaha ilaa ruuxii mu'minka ilaahay uu la kulmo wamaa alayhi khadi'atun iyadoo dushiisa wax dembiya aanay ahayn xanuunka iyo jirada iyo imtixaanaadkan baa dembiyadii ka sii yaraynaya waa tamxiis min adunuub walidaalika baa nebigu wuxuu yidhi umu calaa wuxuu ku yidhi abshirii ya umu calaa umu calaa ayay bishaarayso fa ina marada almuslimi yudhibu allahu bihi khadaayaahu yani ruuxa muslimka ah jiradiisu waxay tagtaa yani jiradiisa ayaa waxay tagsiisaa dembigiisa iyo gefkiisii uu galay kamaa yudhibu alkiiru khabasa alxadiid sida buufimuhu iyo alxanku birta mideeda liidata uu bannaanka ugu saaro hiya naari usalliduhaa cala cabdi almu'min fi dunya liyakuuna xaduhu min annaari fi laakhira qandhada iyo xumaddu waa naartaydii qeyb ka mida oo ruuxa mu'minka adduunka intuu joogo aan ku sallidayo yacnii si qismigii iyo qaybtii aakhiro uu ku yeelan lahaa naarta aan ugaga badbaadin tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya saxiixada qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu cubayd moxamed ibnu cubayd ibnu umayata adanaafusi xadaanaa camar ibnu dalxa waa camar ibnu dalxa ibnu calqama ibnu waqaas dahbi wuxuu yidhahdaa laa yakaadu yucraf abu surca wuxuu yidhahda laysa biqawiyin dayib ibnu cadiyi ayaa toddoba xadiis ka wariya wuxuu yidhaahdaa walaa yutaabacu calaa bacdiha abu xaatim isagu wuxuu yidhahda waa maxaluhu yani maxalu sidq can abi salma bni cabdiraxmaan bni cawf aلzuhri can abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaءa acraabiyun nin reer baadiye a yimi faqaala nebiyu sal allah alيh wasalam nebigu wuxuu ku yidhi ninkii hal akhadadka ma ku qabatay umu mildamin umu mildam ma ku qabatay umu mildam waa xumadda ama qandhada ama duumada waxaynu u naqaano umumildam weligaa ma ku qabato nin reer baadiye ah oo xoog weyn oo muuqaalkiisu isu dheeli tiran yahay oo dhulka tallaabada suu ugu dhufanaya uu nebigu la yaabo war weligaa qandha ma ku qabatay buu yidhi qaal wuxuu yidhi wamaa umumildam umumildam maxaa la yidhaahdaa qandha maxaa la yidhahdaa buu yidhi qaal wuxuu yidhi xarun qandhadii baa loo fasiraya xarun kulayl weeye qindhadu bayna aljildi waalaxmi shilibka iyo haragga kala dhex gala ganka iyo haddii ilaahay kuu runyeeye hilibka kala dhex gala ama hilibka iyo haragga kulayl kala dhex gala baa qandha layidha hadii qandha lagu fasiro qandhaa doonaysa in lagu fasire qaala wuxuu yidhi laa maya waxaad sheegaysaa weligay ima qaban weligay ma qaal wuxuu yidhi fahal sudicta madaxwareer ma kugu dhacay xoogaa dhanjaf iyo goon iyo ma kugu dhaceen qaal wuxuu yidhi wama sudaacu dhanjafkuna muxuu yahay madaxwareer maxaa la yidhahaa ya cajiib soo maha maaninaan weligiiba xanuunsanoo qodoximudde qaal wuxuu riixun dabayl weeye dabayshaasoo tacridu u banbaxda ama tactaridu baa nisqooyinka qaarkoodna ku qoran fi ra'si madaxa yani markaa u soo banbaxda oo tadribu alcuruuqa xididada garaacaysa waa dabayl yacnii madaxa iyo aariya madaxa u soo banbaxda oo xididada iyo halbowlayaasha garaacaysa madax wareerka haddaad doonayso qaal wuxuu yidhi lah maya qaal wuxuu yidhi raawiyii falammaa qaama markuu ninkii istaagay qaal wuxuu nebigu yidhi sal alla aleh wasalam man sarahu ruuxay farax gelinayso ruuxii ku farxi lahaa an yandura inuu fiiriyo ilaa rajuli nin oo min ahli naari ahlu naarka ka mid oo adduunyada maraya falyandur ninkaa ha fiiriyo cajiib soo maa haddaad rabtaan ruux ahlu naarka ka mid ah oo adduunyadan dusheeda lugaynaya waa ninkaasi fiiriya ruuxii ku farxi lahaayo buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaa laga qaadanaya marka ruuxa mu'minka ahi jiradan iyo imtixaanaadkan adduunka ku soo maraya inaanu karaahiyeysane ilaahay dartii ugu sabro uuna ogaado inay dembidhaaf ay u tahay ibnu xibbaan baa fii saxiixii ku warinaya waxasanahu alalbaaniyu fii saxiixi adabi lmufrad raqamka baabu lciyaadati fii jawfi lleyl wuxuu baabu yahay booqashada yacnii ruuxii jiranaan la booqdo habeenka bartankiisa hadduu ruuxu jiran yahay inaanay ku xidhnayn wakhti aanay ku xidhnayne booqashadiisu wakhtiga ay kuu fududaato inaad soo booqanayso qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cimraan ibnu maysara abu xasan albasri iqa qaala xadaanaa ibnu fudayl maxamed ibnu fudayl ibnu khaswaan waa saduuqun caarif qaala xadaanaa xusein ibnu cabdiraxmaan iqatun taqayara biaakhira can shaqiiq ibni salma abu waa'il can khaalid ibni rabiicin waa qaala wuxuu yidhi lamaa saqula xudayfatu xudayfa markii la cusleeyey shiradii xanuunkii uu u geeriyoonayay markuu ku soo dariyey samica bidaalika arrinkaa waxaa maqlay rahduhu jamaacatuhu qabiiladiisii iyo qoyskii uu ka dhashay baa maqlay rahduhu ay jamaacatuhu waalansaaru ansaar baa iyaguna maqlay faatowhu way u yimaadeen fii jawfi leyli habeenka bartankiisii bay u yimaadeen siyaaro iyo booqashay ugu yimaadeen oo amase cinda subxi waa berigii bay u yimaadeen qaala wuxuu yidhi ayu saacatin haadihi saacaddani waa tuma waqtiga la joogo ii sheega goormaa la joogaa qulnaa waxaanu nihi jawfu leyli habeenkii bartankiisii baa la joogaa aw cinda subxi ama waa berigii agtiisii baa la joogaa qaala wuxuu yidhi acuudu billaahi min sabaaxi innaar ilaahay baan ka magan galay subxaana wa tacaala subax naareed baan ilaahay ka magan galay waa yacnii inuu ii baryo ayadoo xukunkayga iyo qadahaygu uu yahay naar in la ii xukumayo ilahay baan ka magan galay dayib marka waa tawaaducii saxaabada iyo baqdintoodii mustaqbalkiisa iyo meesha uu mudanayo iyo rajo wanaagsan inuu xudayfa uu leeyahay nebigaaba u sheegayo ragga munaafiqiinta ah liiskooda ninkii hayo ah waa saaxibu siri rasuuliillah riwaayo kale wuxuu leeyahay min sabaaxin ila annaar yacnii waa beri intuu waagu beriyo naar xaggeed ka ahaaday min sabaaxi naari subax naareed inuu ii beryo qaale wuxuu yidhi ji'tu ma la timaadeen bimaa ukafanu bihi shay laygu kafmo kafantaydii ma wadaan qulna waxaanu yidhi nacam haa qaale wuxuu yidhi laa taqaalow bilakfaani laa taqaalow ha isku yacni qaaligaraynina ama laa taqaalow ha ku xadgudbina bilakfaani kafanta ha ku xadgudbinha kafan buunbuunsan oo yacni aa cusub oo aad soo diyaariseen waxba yani ha raadinine wixii aad awoodaan igu kafma maxaa yeelay fa innahu arrinka iyo shanigu wuxuu yahay in yakun haduu yahay lii aniga cinda allaahi ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa khayrun khayr haddaan ku leeyahay budiltu bihi waxaa laygu bedelayaa kafantan khayran minhu wax ka khayr badan baa laygu bedelayaa wa libaasuhum fiiha xariir xariir iyo sundus iyo yacnii waxaasaa laygu bedelayaa haddaan ilaahay agtiisa khayr ku leehay kafantan markiiba waa laiga siibi wain kaanat ilukhraa midda kale hadday tahay midda kale hadday tahay maxaa loo jeedaa haddaanan ruux wanaagsan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala u aqbalay sulibat waa layga siibayaa salban siibitaan sariican oo degdega haddaan nin xun oo camal xun shaqaystay ahayna waa layga siibi degdeg baa laiga siibi xadiiska xaakim baa warinaya fi lmustadrak mujaladka saddexaad afar boqol sagaashan iyo afar boqol sagaaliyo labaatan dabaraani fi lkabiir mujaladka saddexaad laba boqol yani boqol lixdan iyo saddex adabulmufradka ayaa sheekh naasir uu ku daciifiyey wuxuuna ciladan waxa weeye waa khaalid ibnu rabiic khaalid ibnu rabiic wuxuu yidhi waa majhuul laakiin waqad yuxasan xadiisku shawaahid kale ayuu leeyahay oo min jihati almacnaa inuu ansaxo ayaa laga yaaba qaala ibnu idriis wuxuu yidhi aataynaahu waanu u nimi maxalushaahidku waa ka aataynaahu waanu u nimi xudayfe markaannu booqanayna fii bacdi leyli habeenka barhkii baanu u nimi habeen bay ahayd xadaanaa ibraahim ibnu mundir iqa shaykhu lbukhaari qaala xadaanaa ciisa ibnu sabaax ciisa ibnu daxaak waa saduuqun aw iqa ciisa ibnu lmuqiira ibnu daxaak can ibni abi di'bin waa moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi di'bin can jubayr bni abi saalixin can ibni shihaabin can curwata bni subayr can caaisha radia allaahu canha can nebiy sala allahu aleyh wasalam qaala nebigu wuxuu idhi ida shtaka almu'minu ruuxa muuminka hadduu xanuunsado ama uu jirado yacni akhlasahu allaahu ilaahay baa subxaanah wa tacaala saafi yeela kamaa yukhallisu lkiiru buufimaha iyo alxanku sida ay u saafi yeelaan khabasa alxadiidi birta mideeda xun wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ruuxa muuminkaahi hadduu jirado maxaa meesha ku jira asabru fii qadaai illaahi wa qadarihi inaad ku sabirto haddaadan dee sabrin ajar ka heli maysid haddaad calacasho oo tiraahdo dhibtaasa igu dhacday waxa liiga goynaya wuxuu odhanayaa soomaaligu walaayniyo agoonta iyo masaakiintana waan caawiyaa ma garanayo wax laiga goyn kolley waa laydaba socdaa un kolley waa laydaba socda wax laiga goynaya ma garanayo macnaheedu maaha qofka imtixaanku uu ku dhaco in ilaahay uu necab yahay waxa weeye ruuxba ruuxuu ka iimaan badan yahay ayaa la imtixaamaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi yubtala rajulu bixasabi iimaanihi ruuxa waxaa la imtixaamaa iimaankiisu heerka uu joogo fain kaana fii diinihi sulba haddii diintiisu adag tahay iimaankiisu uu qawi yahay ishtada balaa'uhu imtixaankiisaa darnaada wain kaana fii diinihi riqa ubtuliya calaa qadri diinihi haddii iimaankiisa xoogaa dacfi uu ku jiro aanu iimaan badnayn imtixaan isaga u cuntama oo la heraa la imtixaama ibnu xibbaan baa fii saxiixii ku warinaya mujalladka toddobaad boqoiyoaaaayoieedabraani fi lawsad mujalladka labaad abaoqoadesaxiixada yani markaa kun ababoqoyoooadabulmufradka afarbqosaaayotodobobaa lagu saxiixiya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana bishir ibnu muxamed almarwasi raawiyaةu cabdillaahi bn mubaarak qala xadaana cabdulaahi bn اlmubaarak ahbaranaa yunas bn yasiid alayli can الsuhriyi mxamed bn shihaab الsuhri qaala wuxuu yihi xadaanii curwa ibn subayr can caaisha radia allahu canha can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaal nebigu wuxuu ihi maa min muslimin ruux muslima ma jiro oo yusaabu lagu asiibo bimusiibatin musiibo lagu asiibo musiibadaas yacni wajacin jiro lagu asiibo ow maradin isku macna bukaan ama jiro iska dhaaf soomaali yani kala duwan wajac iyo marad waa isku macna luqada carabiga anagana bukaan iyo jiro waa isku mid laqabadumaan marka bukaan iyo jiro aan ku hagaajinayna ilaa kaana wuxuu ahaanayaa xanuunkaasi wuxuu ahaanayaa kafaarata dunuubihi dembiyaashiisa yacnii shaygii lagu dhaafayey buu noqonayaa xata shawka ilaa qodaxdii yushaakuha lagu muday yani marka laga ajarsiiyo aw inakba ama turunturadii uu turunturooday nakba waa kufida ama turunturada aad turunturooto laakiin waa inaad iska ilaalisa ah ya xoogaa wax dhibsiya waa inaad iska ilaalisaa ah. qadar allah wamaa shaa facala iyo aad tiraha xata shawkatu ilaa qodaxdii yushaakuhaa lagu mudee lagu qodaxeeyey marka laga ajarsiiyo siiyo aw innakba ama turunturadii uu turunturooday laga ajar siiyo imaamu axmed baa xadiiska fii musnadihi ku warinaya mujalladka afraad sidoo kale macmar ibnu raashid baa fi ljaamici ku warinaya mujalladka koowaad saxaxu alalbaaniyu raximah اllahu tacala fi اladabi اlmufrad raqamka qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana almakiy bnu ibrahim qala xadaana aljucayd ibn cabdiraxmaan waa jucayd ibn cabdiraxmaan ibn aws yacnii jacdi ibnu cabdiraxmaanna waa layahaa tasqiirna waa loo isticmaala jucayd can caaisha binti sacad ana abaaha aabbaheed oo sacad ibni abi waqaasa qaale wuxuu idhi ishtakaytu bimakata maka ayaan ku xanuunsaday waan jiraday anigoo magaalada maka jooga shakwan jiro iyo sheegasho oo shadiidatan daran fa jaa'a annebiyu sala allah caleyh wasalam nebigaa yimi yacuudunii isagoo i booqanaya fa qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow innii atruku maalan anugu xoolaan ka tegayaa xoolaan ka tegayaa wa innii lam atruk ka tegi maayo anuguna ilaa ibnatan waaxida carruur hal gabadh baan leeyahay gabadh keliyaan ka tegaya afa uusii ma dardaarmaa biuluay maali xoolahayga marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ma dardaarmaa wa atruku ma ka tagaa aulusa saddex meeloodoo meel ahaana ma uga tagaa gabadha qaala laa buu nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam qaale wuxuu yidhi uusii ma dardaarmaa binisfi badh ma dardaarmaa xoolaha laba meelood intaan u qaybiyo meel ma dardaarmaa wa atruku lahaa gabadhiina ma uga tagaa annisfa badhka kale ma uga tagaa qaala laa buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qultu waxaan idhi fa uusiya biulusi saddex meeloduu meel ahaan ma dardaarmaa oo wa atruku lahaa ma uga tagaa gabadhii ahulusayni laba meelood ma uga taga qaala nebigu wuxuu yidhi aulusu waulusu kaiir uluska suluska dardaaran laakiin suluska laftiisu waa badan yahay uma wadaca yadahu gacantiisu u dejiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh calaa jabhatii wejigayguu gacanta saaray uma masaxa wejhii wa badnii wejigaygiiyo calooshayduu masaxay qofka dee jiran gacanta inaad madaxa ka saarto calooshii iyo meeshii xanuunsanaysay ama xaggee kuugu daran inaad gacanta saarto adkaartii ku tutaala doonaya uma qaala wuxuu yidhi allaahuma shfi sacdan sacd ilaahow caafi wa atima lahu hijratahu hijradiisana ilaahu u dhammaystir magaalada maka yaanu ku dhimanin magaalada makada uu ka hijrooday ilah ku dilin famaa ziltu kama suulin buu leeyahay saxaabigu ajidu inaan helayo barda yadihi nebi maxamed gacantiisii qabowgeedii inaan helayo ayib calaa kabidii beerkayga dushiisana aan ka helayo fii ma yuqaalu ilaya xata saaca fii maa yukhaalu sida la malagelinayo ilaya xaggayga la ii malagelinayo xata saaca macnaha ruuxu waxa uu suuro ahaan ficil ahaan qalbiga uu ka xusuusan yahay hadda oo aan xadiiska kuu warinayo baa waxaa la ii malagelinayaa gacantii nebi maxamed ee barakaysnayd qabowgeedii inaan qalbigayga iyo yacni beerkayga aan ka dareemayo ayaa la ii malagelinaya xadiiska bukhaari iyo muslim baa warinaya fi saxiixayn riwaayadana abu daauud yani laba kun toddoba boqol iyo sideed iyo toban abu daauud baa isna la warinaya nasa'i fi sunan اlkubra lix kun saddex boqol iyo sideed iyo toban ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabun yuktabu lilmariidi maa kana yacmalu wa huwa saxiix wuxuu baabu yahay ruuxii jirana waxaa loo qoraa wixii uu samayn jiray isagoo caafimaad qaba hadduu jirrado habeenkii salaatuleylkii uu tukan jiray ajarkeedii baa loo qoriyey salaadii duxada ee barqinkii uu tukan jiray yacnii ajarkeedii baa loo qoriyey rawaatibtii salaadaha ka horraysay ama ka dambaysay masaajidka uu daa'imayay ajarkeedii baa loo qoriyey suuqa markuu marayo wixii gacan uu ka bixinaya dheef iyo sadaqa ah ajarkeedii baa loo qoriyey qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa qabiisa ibnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan athawri can calqama ibni marsad can ilqaasim ibni mukhaymara can cabdilaahi bni camr bni caas can اnabiyi sal اllah alيh wasalam qaala nebigu wuxuu ihi maa min axadin ruux ma jiro ruuxaasoo yamradu jiranayo jiro iyo caafimaad darro ay ku imaanayso ilaa kutiba lahu waxaa loo qorayaa milu maa shay wax la mida kaana uu ahaa yacmalu mid sameeya walxaal huwa isaguna saxiixun mid caafimaad qaba uu yahay wakhtiguu caafimaad qabay ilaahay subxaanah wa tacaala bifadlihi wa ludfihi wa ixsaanihi wa karamih markaada caafimaadka qabtay haddaad ilaahay raaligelisay oo caafimaadkaagii alle ku raaligelisay ilaahayna jiradu kugu raaligelinayaa markaad kugu raaligelinayaa maxaa yeelay lianna aljazaau min jinsi alcamal xadiidka imaam axmed baa fii musnadii ku warinay mujalladka labaad boqolsagaahaniyo afar bayhaqi fii sunan saddex kun lix boqol soddoniyo sagaal irwaa ulqaliilka mujalladka saddexaad afarsaddex boqol afartan iyo lix ayuu ku saxiix yeelay sheekh qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa caarim maxamed ibnu fadl asaduusi caarim baa loo yaqaan qaala xadaanaa saciid ibnu sayd saciid ibnu sayd albasri qaala wuxuu yihi xadaanaa sinaan abu rabiica yacni abu rabiica ibnu cadiy wuxuu leeyahy lahu axaadiisun qaliila waarjuu annahu laa ba'sa bihi abu xaatim wuxuu yidhaha waa shaykhun mudarib alxadiid ayuu yidhaahdaa xadaanaa anas ibnu malik qaala xadaanaa anas ibnu malik can اnabiy sal اllah alيh wasalam qaala wuxuu nebigu yihi sala allah aleh wasalam maa min muslimin ruux muslima ah, oo ilaahay u hoggaansamo alle isu dhiibay ma jiro kaasoo ibtalaahu allaahu ilaahay uu ku imtixaamo fii jasadihi jidhkiisa uu ku imtixaamo ilaa kataba lahu ilaahay wuxuu u qorayaa subxaanahu watacaala maa shaygii kaana uu ahaa yacmalu mid sameeya fii sixatihi wakhtiga oo caafimaadka qaba maa kaana ay maadaama intuu ahaa mariidan mid jiran fain caafaahu haddii ilaahay u caafiyo oo caafimaad u siiyo oraahu waxaan u arkaa qaala inuu yidhi casalahu ilaahay baa subxaana wa tacaala shaqaalaysta wain qabadahu hadduu qibdoodo u oofsadona qafara lahu ilaahay wuu u dembi dhaafaa casalahu waxaa loo jeedaa camalka ruuxu markuu daa'imo cibaadadaa u dhannamaysa asal ahaan kelmaddu meeshay ka timi waa malabka marka cibaadadii baa ruuxa u dhannamaysa salaadii baad la qabsan naftaa weheshan way baranaysa salaatuleylkii baad la qabsan hurdada marka aad yani aad ka soo kacdo iyo tahajudkii naftii iyadii baaba hoggaankii iska baratay waa ilmo yar waqtigii iyadoo aan la gaadhin toban daqiiqo ka hor ayaad sii kacaysa nebigaa fasiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka cilaaqada ka dhexaysa casalahu casalkii baa laga keeno cuntadu markay aad u macaan tahay baa waxaa la yidhaahdaa yacni casalahu inuu malab ku daray baad moodaa ayib waa cibaadada u dhandhansanaya laakiin casalahu macnaha loola jeedo nebigaa fasirayo nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yaftaxu lahu camalan saalixan bayna yaday mowtihi waxaa la yidhi wamaa casalahu maxaa loola jeedaa rasuulka ilaahayo qaala wuxuu uhi yaftaxu lahu camalan saalixan camal saalixa ilaahay u furaya bayna yaday mowtihi intaanu dhiman ka hor baa addoonka loo furi camal saalixa xataa yardaa canhu man xowlahu ilaa dadka hareerihiisa ay ka raali noqdaan macnaha ammaan wanaagsan baa khalqiga dhexdiisa loo gelinaya dadka yaa kor yeela ilaahay subxana wa tacaala haddii arlada ilaahay uu doono qabuul inuu kuu dejiyo ilaahay baa kuu dejinaya khalqigoo dhan ilaahay baa kuu dullaynaya subxaana wa tacaala haddiise ilaahay kaa qadiyo subxaana wa tacaala mahmaa aad doonto inaad kor u soo kacdo ilaahay baa ku dejinaya subxaana wa tacaala marka macnaheedu waxa weeye addoonkaasi wuxuu ku dhintaa khaatumo wanaagsan buu ku dhintaa wuxuuna dhintaa isagoo ammaan wanaagsan khalqiga dhexdiisa ay u taallo ayaa la gelbiya xagga ilaahay loo gelbiya ilahay naga dhigo subxana wa tacala kaas haddii la oo xanuunka iyo jirada uu ku dhintana hafara lahu ilaahay wuu u dembi dhaafaa subxaana wa tacaala xadiiska ibnu xibbaan baa fii saxiixii ku warinaya mujalladka labaad konton iyo labo sidoo kale irwaaulqaliilku sheekh naasir uu ku saxiix yeelay mujalladka labaad saddex boqol afartan iyo lix adab ulmufradkana shan boqol iyo ayuu ku saxiixiyaa waxaa la doonayaa marka oo ka faa'iidaysanaynaa ruuxa muslimka ahi xaaladaha noloshiisa ku soo biiraya ku soo kordhaya mar walba inuu qadaha iyo xukunkeeda ilaahay u celiyo xukunka iyo qadaha ilaahayna uu ku sabro qayb ahaan iyo nasiib ahaan wixii kugu aaday ilaahay xukunkiisa aad ka heshay ku sabir shukrigeedana ha laga helo ruuxa muminka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana xamaad ibnu salma an sinaan ibn abi rabiica can anas ibni malikin milahu mila xadiisi اlawal wazaada wuxuu siyaadiyey qaala wuxuu ihi fain shaafaahu hadduu ilaahay u caafiyo casalahu yani shaqaaluu ka dhigtaa cibaadaduu waafajiyaa ammaan wanaagsan baa adhiga loo dejiyaa khaatumo wanaagsan baa yani markaa noloshiisa lagu gebagabeeyey qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qora ibnu xabiibin qora ibnu xabiib yani waa iqa qaala xadaana iyaas ibn abi tamiima iyaas ibn abi tamiima fayruus abu makhlad waa iqa can cadaa bni abi rabax ataabiciy اljaliil can abi hurayrata qaala wuxuu yihi jaءat اlxumaa xumadii baa timi qandhadii ama duumada waxaynu odhan jirnay baa timi oo dee wax aan la dareemayn bay ahayde ma jurmi iyo muuqaal bini aadanoo kaley leedahay oo way socotaa haddee ilahi waa subxaana wa tacaala waa facaalun lima yuriid laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun ilaahay baa suuro u soo yeelay jaa'at ilxumaa qandhadii baa timi ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebigay u timi faqaalat waxay tidhi ibcasnii idir ilaa aasari ahlika ilaa aasari ahlika cindaka dadkaaga ciddaad ugu jeceshahay idir dir ilaa aasari ahlika cindaka ehelkaaga dadka loogu agtaada loogu jecel yahay idir dir fa bacasahaa wuxuu u diray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ila alansaari ansaar buu u diray ansaar ugu jeclaa sooma imtixaanka marka waxaa la rabaa dadka ku baasaya dadka iimaankoodu uu kaamilka yahay ayagaa loo diraya marka fa alayhim calayhim dushooday baaqi ku ahayd sittata ayaamin lix maalmood iyo walayaalyahinna iyo habeennadooda yacnii lix maalmood iyo lix habeen bay ansaar dhex mushaaxaysay xumaddii jiradii baa ku faaftay dhulkay dhigtay qoysaskii ansaareed fashtada dalika alayhim arrinkaasaa dushooda ku darnaaday fa ataahum waa u yimi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fii diyaarihim daarahoodiibuu ugu yimi ansaar buu soo booqday nebigu fa shakow dalika ilayhi arrinkaasay uga ashkatoodayaan rasuulka ilah qandhadii iyo xumadii iyo duumadii baa faraxun nagu haysa ayay idhahdeen fa jacala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu gudagalay yadkhulu inuu u gelayo daaran daaran wa beytan beytan guryihii ansaareed iyo daardaar uu gelayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yadcuu xaal uu ducaynayo lahum iyaga bilcaafiyati caafimaad uu ugu ducaynayo falamaa rajaca markuu soo laabtay guryihii ansaareed ka soo laabtay tabicathu waxaa soo raacday nebiga imraatun haweenay oo minhum min alansaari ka mid ah haween reer ansaareed oo maqnayd markii ansaar loo ducaynayay baa la nebigii baa noo duceeyo saaka ducadii nebi maxamed baanu helnaa markaasay tii maxaa ducada nebi maxamed iga qadiyey waa ka daba orata iga dabageeya rasuulka ilaahi fa qaalat waxay tidhi waladii bacasaka bilxaqi ilaahay xaq kugu soo saartay kugu soo saaray baan ku dhaartay innii anugu la min alansaari ansaar baan ka mid ahay wa inna abii aabbahayna la min alansaari ansaar buu ka mid yahay ee fadcu llaaha liya ilaahay ii bari anigana ducadaada hayga qadinin ee ilaahay ii bari kamaa dacowta lilansaari ansaar sidaad ugu ducaysay ilaahay ugu barridoo kale dayib qaale wuxuu yidhi maa shi'tii almru arrinkiiyo taladu waxaa weeye maa shi'tii waxaad doonto wixii aad iga dalabtuun baan kuu fulinayaa buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh in shi'ti haddaad doonto dacowtu allaha ilaahay baan kuu baryayaa an yucaafiyakii inuu ilaahay ku caafiyo caafimaad iyo samatabax inuu ilaahay ku siiyo wain haddaad doontana sabartii waad sabri walaki ljanna jannaad leedahay haddaad doontana jiradaad ku adkaysan bedelkeeda iyo muqaabilkeedana jannada rabbi iyo martiqaadkiisa qiimiga badan baad leedahay qaalad waxay tiri gabadh caqli badan bay ahayd bal asbiru waan sabri walaa ajcalu yeeli maayo aljannata jannadii khadaran mid khatar yacnii iga gasha jannadaydii khatar gelin maaye marba haddii nebi maxamed janno uu ii ballan qaaday ballanqaadka nebi maxamed ee jannada khatar iska gelin maayo adduunka aan ku jirrado caafimaad darradu adduunka ha jirto laakiin haddii mustaqbal qiimo badan oo ifaya uu ka dambeeyo ilaahay martiqaadkiisa qiimiga badan iyo jannadiisana aan helayo bes marka jannadayda khatar iska gelin maayo jannadaydaan dooranaya adigu maxaad odhan lahayd yani soomaaligu muxuu odhan lahaa maanta ma odhan laha jannadaas horta bal hala gaaree qandhada aniga duqaata ya inaa waxaan mudanaya ba ilahay baa oga ba horta qandhada iga dulqaad ba odhan laha ayb laysa yani shayun fii kutubi sunna fii kutubi sita ee kutubta lixdaa yani markaa mid ka kuma sugna ibnu kasiir baa albidaaya wanihaaya boqol iyo lixdan ku warinaya wasaxahu alalbaaniyu fi saxiixa laba kun shan boqol iyo laba qaala imaamu raximah llahu tacaala wacan cadaa yanii sanadkii hore ku warinaya can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi maa min maradin jira ma jirto abuu hurayra wuxuu odhanayaa maa min maradin jira ma jirto jiradaasoo yusiibunii ee asiibaysa oo axabu ilaya agtayda looga kalgacayl badan yahay min alxumaa xumadda iyo qandhada iyo duumada looga kalgacayl badan yahay maxaa iyadu tadkhulu waxay gelaysaa fii kulli cudwin xubin kastoo minii aniga iga mid a ah. dhabarkay ku kala goyn kelyahaa ku xanuuni madaxaa ku xanuuni indhihii baad wax ka eegi kari waayaysaa gacmihii baad qaadi kari waaye waxaan ku jeclahay buu yidhi oo tirooyinka kale aan kaga jeclahay ayadu way faaftaayoo jidhka oo dhan xubin walba way gelaysa ayb wa ina allaha casa wajalla ilaahayna subxaana watacaala tacaala yucdii wuu siinaya kulla cudwin xubin kasta qisdahu qaybtiisu ka siinayaa oo min alajri yacni ajarka ka mid ah xubin kastoo jiradii ay gaadhay yacni ajarkeedii baan ilaahay subxaana watacaala agtiisa ka helaya marka in madaxu xanuuno maxaan ka jeclahay ama jiro meel keliya ku kooban waxaan ka jeclahay qandhadaa baahaysaee jidhkoo dhan gaadhaysa si aan u helo xubin walba oo jidhkayga kamida mida ajarkiisii oo ilahay agtiisa uga helo subxaana wa tacaala ayib saxiixulisnaad xaafidkuna fatxulbaarigu ku tilmaamay mujaladka koobiyo tobnaad boqoliyo toban xadaanaa muxamed ibnu yuusuf alfiryaabi qaala xadaanaa sufyaan athawri can ilacmash sulaymaan ibnu mehraan alacmash can abi waailin abi waail shaqiiq ibnu salm can abi naxiila qiila lahu waxaa loo yidhi udcu allaha naxiila ama nujayla labada waa la yidhi jiim in la aqriyo xa in la aqriyo qiila lahu waxaa loo yidhi udcu llaaha ilaahay bari subxaana wa tacaala waa adigan jirane caafimaad darradu ay ku haysatee ilaahay oo alle caafimaad weydiiso qaala wuxuu yidhi allaahuma anqusnii min almaradi walaa tanqus min alajri xanuunka ilaahu iga qaad ma leh yacnii wuxuu yidhi ilaahayow xanuunka iyo jirada iga naaqusi laakiin ajarka ha iga naaqusinen ajarkii aan ku helayay nusqaan hayga gelina faqiila lahu waxaa loo yidhi udcu udcu ducayso alla bari ilaahay bari qaala wuxuu yidhi allaahuma jcalnii min almuqarabiin ilaahow kuwa lagu dhoweeye muqarabiinta ilaah uga yeel wajcal ummii hooyadayna waxaad ka yeeshaa min alxuuri alciin hooyadayna ilaahu xuuralcaynta ku dar ayuu yidhi yani marka isaguna waa ducaystay saxaabigu hooyadiina waa u duceeyey jirada iyo caafimaad darrada ajarka ka imaanaya inuu helana waa rabaa inuu xanuunka iyo jirada uu ku fitnoobana ilaahay buu ka magangelaya subxana wa tacaala ila ruuxa jirani wuxuu u dhexeeyaa labo inuu ku fitnoobo oo u calacalo oo haddii ilaahay kuu runyaha khaatumadu ay ka xumaato qaar jiradu intay ka tanbadato badato xataa towxiidka marka loo laqimo ya fulaan qul laa ilaha ila allah marka la yidhaahdo yani markaa towxiidkii xataa qabsan kari waaya wax kaluu ku mashquuli gabay buu qaadi shicir buu qaadi yani wax kaluu ka sheekayn yaa fulaan qul laa ilaaha ila allah ilahay ma waafajinayo subxana wa tacaala marka jirada imtixaanka noocaasna ilaahay buu ka magangelaya wuxuu leeyahay ilaahayow jiradana iyo caafimaad darradana iga nusqaami yani ha joogeen iga wada qaad maaha laakiin ajarka iyo abaalka aan ku helayo ha iga nusqaaminin dabaraani baa filkabiir ku warinaya mujalladka labiyo labaatanaad saddex boqol toddobaatan iyo sideed alimaam almisyi fii tahdiibi alkamaal buu ku warinayaa mujalladka soddoniyo afraad laba boqol afartan iyo labo saxiixu aladabi almufrad shan boqol iyo afar raqamka waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa muslimka ahi waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxu markuu ducaysanayo naftiisana inuu u duceeyo waalidkiina uu u duceeyo muslimiintana uu u duceeyo keligaa inaadan naxariista ilaahay subxaana wa tacaala iyo fadligiisa iyo deeqdiisa aadan isku koobin qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa musadad bnu musarhad qaala xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan can cimraan ibni muslim abu bakr qaala xadaanii caطaa ibn abi rabax qaala qaala liya bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabaas baa wuxuu igu yidhi alaa uriyaka miyaanan ku tusinayn ma ku tusiyaa imratan min ahli اljanna haween dumarka ahlu jannaha ah ma ku tusiyaa qoltu waxaan idhi bala nacam haa qaala wuxuu yidhi haadihi almar'a asawdaa haweenaydaas madow atat innabiya sala allahu calayh wasalam nebigay u timi faqaalad waxay tidhi innii aniga usracu waa lay legdaa suuxdhimo iyo dhicitaan baan qabaa fadcu allaha ilaahay ii bari subxaana wa tacaala liya aniga qaala nebigu wuxuu idhi in shi'ti haddaad doonto sabartii waad sabri xanuunka iyo jiradaad ku adkaysanaysa walakii waxaad leedahay aljanna janno ayaa kuu sugnaatay wain shi'ti haddaad doontana dacowtu allaha ilaahay baan kuu baryayaa subxaana wa tacaala an yucaafiiki inuu ku caafiyo oo caafimaad uu ku siiyo faqaalad waxay tidhi abir waan waxay tidhi innii anigu atakashafu waan faydmaaha jirada waan ku sabri laakiin shay kalaa jiro aan ka cabanayo markaan suuxo yacnii waan cawradaydaa muuqata fadcu llaha liya ilaahay ii bari subxaana wa tacaala an la atakashafa inaanan faydminoo cawradaydu aanay faydmin fa dacaa laha markaasuu u duceeyey nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiisku waa xadiiskii saxiixeynkii aad garanaysaan bukhaari fii saxiixi shan kun saddex boqol iyo siddeed iyo labaatan imaamu muslimna kitaabu lbiri wasila afartan iyo saddex nasaa-i fii sunani lkubraa toddoba kun afar boqol iyo sagaashan imaam axmed mujalladka uqad saddex boqol afartan iyo lix waxaa laga qaadanayaa marka ruuxu inuu sabro oo jirada uu u adkaysto waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka in lagu tilmaami karo yacni ninkaa madow ama haweenaydaa madow ayadoo aan looga jeedin yacni ceebayn lagu ceebaynaye tacriif iyo garasho markaa looga jeedo qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu salaam albikindi qaala xadaana mahlad ibnu yasiid can ibni jurayjin cabdilcasiis ibni cabdilmalik ibni jurayj qaala ahbaranii cadaa anahu ra'aa wuxuu arkay uma zufur gabadhii la odhan jiray yacnii tilka almar'a haweenayda iyada ah dawiilatun sawdaa haween dheer oo madow ayuu arkay inay ahayd oo calaa sulami alkacbati kacbada sallaankeeda iyo jaranjarooyinkeeda markaa qabsanaysa riwaayo kale calaa sitri alkacba kacbada daahyadeeda ayay qabsanaysa marka uu suuxdimuhu yacnii cudurkani uu ku yimaado ayay yacnii si ay shaydaankan sharkiisa ilaahay subxaana wa tacaala uga magan gasho bay waxay qabsan jirtay yacnii kacbada sudrada daahyadeeda iyo ama jaranjaradeeda ayay qabsanaysay inta badanna suuxdimuhu yacnii qaybna waa qayb ka yimaada shaydaanka ka yimaada qaybna waxa weeye waa qayb curuuqda iyo xididada ka yimaado oo nooc xidido isdul fuulaya oo markaa haddii ilaahay ku runya caafimaad ahaan in loo daweeyo qofka ay tahay haddaad labadiiba dhingada u qabato oo muxuu ahaa wa ulqiya saxaratu saajidiin aad la daba gasho haddii qof neerfaqa baad dilaysa mid neerfaqa baad madaxa ka tuman laakiin dadka muxuu ahaa yaqaano ruqyada wax ka yaqaana way kala garanayaan suuxdimahan asalkee neerfaha ka yimi iyo kan xagga shaydaanka ka yimi way kala garanayaan imaam axmed baa fi musnadii ku warinay mujaladka labaad afar boqol iyo saddex saxiixada laba kun shan boqol iyo saddex ayuu ku saxiix yeelay sheekhu raximah allahu tacala qaala wa ahbaranii cabdullaahi bni abi mulayka ii warramay ana alqaasima waa qaasim ibnu maxamed ibni abi bakar caaisha eedow ah ahbarahu wuxuu u warramay ana caaishata ahbarathu caaisha inay u sheegtay ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu kaana wuxua yaquulu ki yidhaahdaa maa asaaba almu'mina ruuxa mu'minka ma asiibto min shawkatin qodax iyo famaa fowqahaa qodax wixii ka koreeya fa huwa kafaaratun kafaaray u tahay yacnii wax qodax leeg qodax mudday iyo wixii kale ka koreeyey qofka mu'minkaa soo gaadhay waxyeello ah hadduu ilaahay dartii ugu sabro ajar buu ka helayaa xadaanaa bishr ibnu muxamed raawiyatu cabdillaahi qaala xadaanaa cabdullaahi bnu mubaarak qaala xadaanaa cubaydulaahi bnu cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni mowhab qaala xadaanii camii waa cabdulaahi ibn cabdilaahi ibni mawhab qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata yaquul abaa hurayraan maqlay isagoo leh qaala rasuululahi sal allau alih wasalam rasuulka ileh wuxuu yidhi maa min muslimin ruux muslima ma jiro kaasoo yushaaku yacni marka lagu mudayo lagu qodaxaynayo shawkatun qodaxi ay mudayso fii dunya adduunyada adduunyada dhexdeeda ay ku mudayso kaasoo yaxtasibuha ajar dalbaya ilaahay subxana wa tacaala ka ajar dalbaya ilaa qasa biha ilaa ilaahay wuxuu kaga goynayaa min khadaayaahu gafafkiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaama yacnii qadaa nusqooyinka qaarkood qorayan laakiin sidaa sacda waxaa weeye ilaa qasa allaahu ilahay wuxuu yani kaga qisaasayaa kaga goynaya biha min khadaayaahu yowma alqiyaama gafafkiisiibaa maalinka qiyaamee dunuubtiisii faraha badnayd baa lagaga dhaafayaa imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka labaad afar boqol iyo saddex saxiixadana laba kun shan boqol iyo saddex raqamkii xadiiskii hore lagu saxiix baa lagu saxiix hoostiisa waxaa laga qaadanayaa ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa dunuubtaadii adigoo ku raran haddaad qiyaamada imaan lahayd yacnii wax badan baa lagu qabsan lahaayoo gefoo ilaahay aad ka gashay subxaana wa tacaala laakiin qayb jirada iyo xanuunka kugu yimi baa lagaaga kala yarayn waa lagu sii jafjafi qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabun hal yakuunu qowlu اlmariidi inii wajacun shikaaya wuxuu baabu yahay ma ahaanaysaa oo ma noqonaysaa ruuxii jirana hadduu yidhaahdo waan jirana war hebel iska warran heblaayo iska warran waa jirana hadduu yidhaahdo sheegasho uu sheegtay iyo dacwo ilaahay uu ka ashkatoonaya ma noqonaysa xadaanaa sakariya qaala xadaanaa abu usaama xamaad ibnu usaama can hishaam ibnu curwa can abiihi qaal wuxuu yidhi dakhaltu ana aniga iyo cabdullaahi ibnu subayr baa waxaanu u galnay calaa asmaaa asmaa binti abi bakar oo cabdullaahi ibnu subayr yacni markaa labadan wiil hooyadooda ah. qabla qatli cabdullaahi cabdulaahi intaan la dilin bicashar layaalin toban habeen nimankii reer bani umaya xajaaj iyo cabdullaahi intaanay dilin toban habeen ka hor baanu u galnay asmaa oo islaan weyn aho markaa xanuunsanaysa yacni maalinkaa boqol jir bay ahayd waxayna xufaaddu sheegeen inaan hal ili ka dhicin ah, xadiis baan ka booday maya xadaanaa cumar ibni xafsin qaala xadaanaa abi wa xafsun ibni qiyaas qaala xadaanaa alacmash sulaymaan ibn mihraan alacmash xadaanii abu sufyaan waa dalxa ibnu naafic can jaabir ibni cabdilaahi qaala wuxuu ihi samictu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh maa min mu'minin ruux mu'min oo ilaahay rumaysani ma jiro walaa mu'minatin yacnii gabadh mu'minadii ma jirto walaa muslimin ruux muslim oo ilaahay u hoggaansan oo alle isu dhiibay ma jiro iyo walaa muslimatin gabadh muslimada oo yamradu jiranaya ama bukoonaya ilaa qasa allaahu ilaahay wuxuu kaga yacni goynayaa bihi isaga canhu xaggiisa min khadaayaahu gefafkiisa ayuu kaga goynayaa masdarkii hore iyo saddex xadiiska hoostiisa ayuu sheikhu ku saxiixiyaan qala xadaana sakariya qaala xadaana abu usama xamaad ibn usama can hishaam ibni curwata can abihi curwa ibni subayr qaala wuxuu yihi dakhaltu ana wa cabdullaahi ibnu subayr baa u galnay calaa asmaa asmaa binti abi bakar baan u galnay qabla qatli cabdilaahi cabdullaahi ibni subayr intaan la dilin bicashri layaalin toban habeen ka hor nimankii reer bani umayo intaanay ku soo duulin oo ninkii khayrka darnaayee saxaabada iyo abnaa'u saxaaba dhammeeyey ee xajaaj ibnu yuusuf asaqafi la odhan jiray daalimka ahaa aanu dilin bicashri layaalin toban habeen ka hor wa asmaa'un asmaana wajicatun ay jirantoo xanuunsan tahay fa qaala lahaa cabdullaahi baa wuxuu ku yidhi kayfa tajidiinakii sidee baad helaysaa jiradaadii maxaa iska bedelay bal iga warran maxaad helaysaa qaalad waxay tidhi wajicatun innii wajica anigu waan jiranay waan bukaa qaala wuxuu idhi innii fi lmowt innii aniguna fii dariiqi ilmowt waddadii geeridaan hayaa markaas isaga laftiisu inuu dhimanayo wuu yaqiinsan yahayo makaa lagu hareereeyey oo haddii ilaahay ku runay xajaaj iyo ciidankiisii baa ku hareeraysa marka kolley inuu shahaado qaadanayo dhimanayo wuu ogyahay laakiin islaan caqli badan mahe faqaalad waxay tidhi lacallaka waxaa laga yaabaa tashtahii inaad jeclaysanayso mowtii geeridayda inaan anugu kaa horreeyo falidaalika arrinkaa darteed baa tatamannaahu u jeclaysanaysaa geerideedii falaa tafcalha samaynin geerideeda ha jeclaysanin fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa ashtahii ma jeclaysanayo an amuuta inaan dhinto xataa yaatiya calaya ilaa uu dushayda u yimaado soo maro axadu darafayka labadaada dhinac midkood labadaada arimood ee aada u dhaxayso midkood labada arimood ee u dhexeeya maxay tahay inuu guulaysto ama laga guulaysto la dilo oo uu shahaado qaato warkaaga inaan meel ku ogaadaan rabaa yacnii aw tuqtala ama lagu dilo fa axtasibaka markaa aan kugu ajar dalbo wa imaa an tadfara ama inaad guulaysato fataqara cayni ishaydu ay qabowsato oo cadowgaagii aad ka guulaysato marka isagoo cabdulaahi ibnu subayr hooyadiioo boqol jir ah geeridiisa nimankani ay dilayaan intay ogaato inuu tiiraanyo iyo murugo ku reebo ayuu diidayaa kuwan tahriibaya ka warramaya welwelka aabbahood iyo iyo waalidkood ku dilaya asagoo geeridii caadiga ahaayee uu dhiman lahaa ayuu hooyadii uu leeyahay waxaa inay welwasho oo qalbi xumo iyo muruga uga yacni markaa uga naxaya waxay tihi marka talay u waxay tihi markuu dadkii la tashaday saxaabadii iyo yacni abnaa'u saxaaba la tashaday baa qolo weliba waxay ku yidhaahdeen isdhiib nimankaani kacbada way burburinayaan fasaad badan bay samaynayaan isdhiib marka inuu hooyadiina ogaado bal mowqifkeeda iyo go'aanka iyo ra'yiga ay ku biiriso aragtida ay ku biirisana wuu rabaa waxay tidhi fa iyaaka iska jir bay tihi wiilyo an tucrada in lagu soo bandhigo calayka dushaada khudatan khudo iyo takhdiid iyo arrin in lagu soo bandhigo oo falaa tuwaafiqaka aan waafaqayn yacnii sidii aad doonaysay iyo hadafkaagii oo taqbaluha aad aqbasho karaahiyat almowti geerida adigoo ka baqaya in lagu yidhaahdo xukunkan wax kaa siinaynaa taladaannu qaybinaynaa adigoo geeri ka baqaya inaad u tanaasusho hadafkaagii hore aad uga tanaasusho iska jir bay tiri laba mid weeye inaad saxsanayd oo ruux shahiida oo shahaado qaatay oo xaqii ku dhimanaya aad tahay iyo inaad khaldanayd oo khaladkaagii marka aad ka tanaasusho labadaa mid waa fa iyaaka iska jirbay tir an tucrada calayka dushaada in laguu soo bandhigo khudatan khudo iyo taqdiid laguu soo bandhigo falaa tuwaafiquka aan aqbalayn yacni aan waafaqayn hadafkii iyo ujeeddadii aad ku socotay oo fa taqbaluhaa marka aad aqbasho karaahiyata almowti geeri adigoo necbaysanaya marka aad aqbasho wainamaa cana bni subayrin cabdulaahi bni subayr wuxuu u jeeday liyuqtala in la dilo oo fa yuxsinuhaa uu murgiyo daalika ay daalika alqatlu dilka isaga ahi yacni markaa uu murgiyo ayay u jeedaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu ciisa qaala xadaana cabdullaahi ibnu wahab qaala ahbaranii hishaam ibnu sacd can sayd ibni aslam alcadawi can caطaa ibni yasaar can abi saciid alkhudri annahu dakhala calaa rasuuli illahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay buu u soo galay wahuwa mawcuukun isagoo xumadaysa calayhi qadiifatun nabiga dushiisana buste uu saaran yahay fa wadaca yadahu suu saaray calayhi cala alqadiifati qadiifadii iyo go-ii saarnaa nebiga dushiisa fa wajada wuxuu helay xaraaratahaa qandhadii nebiga haysay kulaylkeeda fowqa alqadiifati qadiifada iyo bustaha dushiisa ayuu ka helay ama go-a fa qaala abuu saciidin wuxuu yidhi maa ashadda xumaaka yaa rasuula allah maxaa ka daran qandhada iyo xumada ku haysa rasuulka ilaahayow qaala wuxuu idhi inna kadalika annagu sidaasaanu nahay yashtaddu calayna albalaa yacnii dushayda imtixaanka ayaa ku darnaadaya balaayada wayudaacafu lanaa waana naloo laban laabaa alajra ajarka waa naloo laban laabaa haddaan ambiyada nahay faqaala wuxuu idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay ow ayu nnaasi dadka koodeebaa ashaddu balaa'an ugu imtixaan daran ruuxa imtixaankiisu ugu culus yahay dadka waayo qaala alambiyaa uma asaalixuun waa ambiyada iyo dadka wan wanaagsan waqad kaana axaduhum ambiyada wuxuu ahaaye saalixiinta midkood yubtalaa waxaa lagu imtixaamayey bilfaqri faqri baa lagu imtixaamayey xataa maa yajidu ilaa aanu helin ilaa cibaa'atan buste oo yajuubuha uu dilaacsado mooye wax kale aanu helayn intuu dhex galo uu kala dilaaciyo oo fayalbasuha uu xidho wayubtalaa waxaa lagu imtixaamayey ambiyada iyo lagu imtixaamayey yacni waxaa lagu imtixaamayey bilqamli jirta ayaa lagu imtixaamayey xataa yaqtulahu ilaa uu dilo wala axaduhu midkood kaana wuxuu ahaa ambiyada iyo saalixiinta ashadu mid daran faraxan dhanka farxadda iyo rayraynta bilbalaa'i imtixaanka iyo jarrabaadda la jirrabayo uu ku farxayo min axadikum bilcadaa sida midkiin uu ugu farxayo adduunyada haddii la siiyo dadkaasi waxay ku farxi jireen imtixaanka la imtixaamayo waayo waa masalo ka turjumaysa iimaankoodu heerka uu leegyahay wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab